markale kulanti wacan wanaagsan waa maalnimo arbaca taarikhdu waxay ku beegantahay saddexda bisha koowaad ee janaayo sannadka qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona hogaamiye ku-xigeenkii kooxda xamaas oo lagu dilay magaalada beyruud ee caasimadda dalka lubnaan wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya oo sheegtay in aqoonsiga somalilan ay dhaafsatay heshiiska badda ee la gashay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarraysa somalilan oo si cara leh kaga hadlay go'aankii shalay ee baarlamaanka soomaaliya waxaa sidoo kale barnaamij ku dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo bilowday dagaal diblomaasiyadeed inay la gasho etoobiya israa'iil oo ballan qaaday in ay ka hortegi doonto dacwadda ay koonfur waa dowladda koonfur afrika uga gudbisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee i c j iyo tirada dhimashada dhulgariirkii ku dhuftay jabaan oo korortay qodobadaas wix kale nugu soo korruxminaa joogtay iyo kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysan doontaan cabdulahi maxamed cali ayaa soo saar halkan idin idinkala socodsiinaya adiraxmaankiisa ee farsameynaya mar kaliyo ogaal waxaan intaasi ku dhaafnaysta socoddaa furtahay barnaamijka ogaal aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban xaraash war inadeer maxaad xaraashaysaa war wax walba waannu xaraashaynaa oo inadeer bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damacaa nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba oo naga diyaar markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye qeybaha hore barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaana ku bilaabeynaa wararka la xiriira ee eh, arinta eh, badda oo ay etoobiya heshiis ay kula gashay somalilan waxaana jirtay in maalin ka hor magaalada adis ababa ee caasimada wadanka ethoobiya ay heshiis isafgarad ah ay ku kala saxiixdeen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo sidoo kale hogaamiyaha etoobiya ra-iisul wasaare abiy axmed waxaana heshiiskaasi uu dhigayay in eh, etoobiya ay qaadato ilaa iyo muddo konton sano ah sida heshiiska lagu sheegay in ay maamusho amaba ay la wareegto badda soomaaliya qayb ka mid ah gaar ahaana ilaa iyo labaatan kilomitr oo isku weera eh, sida uu isagaba uu qirtay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo sheegay in heshiis sidaas u dhacaya uu etoobiya uu la galay taas badelkeedana ay ka helayaan etoobiya in ay aqoonsato sidoo kalena ay kala shaqeyso sidii aqoonsi caalami ah u heli lahayd somalilan balse arrintaasi waxaa si carale uga jawaabay dowladda soomaaliya oo shalayba baarlamaanku ay arrintaasi ay ku sheegeen inay tahay waxba kama jiraan sidoo kale golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ayaa kulan deg dega oo yeesheen shalay waxa ay kusoo saareen go-aan ah in safiirka soomaaliya ee wadanka etoobiya uu dalka si dhaqsile ugu soo noqdo iyagoona sheegay in tillaabooyin kale oo dheeraada ah la qaadi doono haddii xaalku wax iska bedeli waayo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sameeyey dadaalo diblomaasiyadeed isagoona qadka taleefon kula hadlay hogaamiyaal dhowra ah, kuwaas oo garab istaag u muujiyey dowlada soomaaliya waxaana dowladahaasi ka mid ah dowlada qatar oo amiirka wadankaasi uu qadka taleefonka uu kula hadlay madaxweyne xasan sheekh maxamuud una sheegay in soomaaliya ay ku garab taagan yihiin xiisada geeska kasoo cusboonaatay sidoo kale madaxweynaha wadanka masar cabdilfataax asiisi ayay qadka taleefonka ku wada hadleen waxaana alsiisi uu soomaaliya u muujiyey taageero iyadoona madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in marka hore ugu hambeliyey dib u doorashadiisa kadibna ay ku heshiiyeen in dhinacyo badan ay iska kaashadaan waxaana jirta in masar xurguf xoogan ay kala dhexeyso etoobiya oo ay isku hayaan webiga niil biyo xireenka ee etoobiya ay ka sameyneyso waxaana jirta in arrimahaas oo idil ay u muuqanayaan eh, dagaal diblomaasiyadeed oo ay dowladda soomaaliya ay la gelayso eh, dowladda ethoobiya waxaana sidoo kale jirta in eh, wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya uu isagana kulan uula yeeshay madaxweynaha wadanka kenya william ruto waxaana uu xafiiskiisa uu ku booqday kadibna dhex maray kulan eh, gabagabadii lagu sheegay in looga hadlayay in dhinacyada soomaaliya iyo kenya xiriirkooda ay adkeeyaan dhinacyo badanna ay iska kaashadaan weliba ay soconayaan dadaalada diblomaasiyadeed oo ay dowlada soomaaliya ku raadinayso taageero xoog leh iyadoona sidoo kale rajeynaysa in golaha ammaanka qaramada midoobey iyo kan midooda afrikaba ay go-aamo ay kasoo saaraan arinta la xiriirta heshiiska lagu tilmaamay inuu yahay midka sharci darada ah oo etoobiya ay la gashay somalilan uusan caalamku aqoonsaneen waxaa sidoo kale jirta in midooda yurub isagana war uu soo saaray uu ku sheegay in dowlada soomaaliya uu ixtiraamayo sidoo kalena ay tahay in etoobiya ay tixgeliyo guddiso madax banaanida soomaaliya waxaana arintaasi u muuqataa in taageero xoogan ee midooda yurub ay dowladda soomaaliya u muujiyeen maadaama dhanka midnimada ay ka taageereen tan iyo shalay markii ay soo baxeen go-aamada ka dhanka arrintaasi oo ay dowladda soomaaliya ay qaatay marka laga soo bilaabo madaxtooyo ee golo wasiiro baarlamaan dhammaan waxaa arintaasi markii dambe eh, si carila uga hadlay qaar kamid a ah mas-uuliyiinta ugu sareysa somalilan oo xalay eh, isku soo bax aanan dad badan kasoo qeybgelin oo magaalada hargeysa ka dhacay ay kula hadleen shacabka ayna sheegeen in soomaaliya ay kasoo horjeedo markastaba danaha somalilan sidaas ay tahana ay tahay in shacabka somalilan ay u midoobaan inkastoo shacabka somalilan intooda badan aragtiyo ay ka dhiibteen oo qaarkood aan idin maqashiin doono ay ku sheegayeen in ay si weyn uga soo horjeedaan tallaabada muuse biixi uu ku dhaqaaqay balse mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan eh, maxamed kaahin iyo sidoo kale wasiirkii hore ee warfaafinta eh, iyo mas-uuliyiin kale oo iyagana ka hadlay xalay magaalada hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in go-aankaasi ay taageersan yihiin somalilan ay ku heloys ictiraaf sidaas oo ay tahayna waxay shacabka somalilan ka dalbadeen in arintaasi ay ku garab istaagaan waxaynu joognaa habeen taariikhi ah oo ummadda reer somalilan oo dhan ku suntan oo aynu rajaynayno inaynu si degdega ah u helno ixtiraafkeenna kuwayna ka soo horjeedaa ma oggola inaynu noolaanno iyo inaynu noqonno qaran madax bannaan oo ummadaha ka qayba sidaasow maaha ma ha noolaato somalilan ha noolaato waxaynu u diyaargaroobaynaa inaynu caalamka tusno inaynu nahay ummad jirta oo joogta oo qaran leh oo dastuur leh oo u codeeyey dastuurka oo ah waddan xornimadiisii kun sagaal boqol iyo lixdankii lix iyo labaatankii juun xornimadiisa qaatay oo ka qaatay dawladdii ingiriiska sow sidaa ma aha waxaannu idin leennahay maanta waxaa inoo inoo bilaamatay inaynu ka mid noqonno caalamka la aqoonsan yahay sidaa daraaddeed somalilan waxaan ka codsanaynaa inay isku tiirsato mid noqoto jirto joogto oo ay noqoto ummad aan la misliin garayn karin ama cidi wax u sheegi karin sow sidaa ma aha guul baan idiinraxiim alxamdulilaahi rabbialcaalamiin golaha wasiirada ee jooga dhallinyarada shicabka waayeelka saxaafadda halkan caawa isugu timi waxaan doonaynaa inaan idinla socojiinno maanta heshiiskii dowladda somalilan wafdigii madaxweynuhu uu hoggaaminayey iyo ra'iisul wasaaraha dowladda etoobiya ay wada galeen waa maqlayseen dowladdii xamar waxa ka soo baxay go'aamada ay jeediyeen diidmada ay jeediyeen macnaheedu intaa waxa weeye qaranimadiinnaa la diiddan yahay dawladnimadiinnaa la diiddan yahay jiritaankiinnaa la diiddan yahay halkan caawa dadka joogaa daayartii dhallinyaradii baa u badan tihiin dadkii dhibaatadii kelidintaliskii xumaantii dilkii dhaawicii laga xoreeyey soo ma tiidin waxaa laydinka rabaa difaacii qaranka waxaa laydinka rabaa berrito inaa ismuujisaan waxaa la rabaa khamiista waftigii imanayay inaynu gidigeen soo bannaan baxno dhallinyaraday xorriyaddiinnii iyo dowladnimadiinnii inta diiddan waxaa la rabaa inay ismuujisaan ma laydinku hallaynayaa intaan ah. mayslow laysmuujin maayo waxaa maanta maqlayseen markii qoladii baarlamaankii labada aqal ee dowladda soomaaliya markay qaraarkoodii jeedinayeen waxay tix raacayeen distoorkoodii soomaaliya markaannu aragnay markaannu qadarinnay markaannu tahgelinnay innaka distoorkeenni miyaa la soo hadal qaaday sow distoor soddon sannadood maynaan lahayn waxaynu nahay qaran waxaynu nahay qaran jira adduunyada ciddii danteennu is-oggolaato waxaynu la gelaynaa heshiisyo distoorkeenna oggol nabadgelyada ilaalinaysaan damala innankana qaar xaggaa u yara sansanqanaya way nagu jiraane kuwana way naga ilaalinaysaan aad i aad baa dhallinyaro iyo ragba waxaa laydinka rabaa caawana in waagu idiin beriyo berintana salaadda ha ka lahdaan saddex wiig waa inaynaa seexannin waa inaan la kala furin waa in la socdaa soo maaha somalilan guul somalilan guul Somaliland cool. Somaliland midnimo. Somaliland midnimo. kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan iyo sidoo kale mas-uuliyiin isaga ka horeysay oo xalay e, ka hadlayay e, go-aankii shalay kasoo baxay baarlamaanka soomaaliya oo ay waxba kam jiraan ay ku tilmaameen heshiiskii adisababa ay ku galeen madaxweyne muuse biixi cabdi iyo sidoo kale ra-wasaaraha etoobiya abiy axmed markii ugu horreysay mas-uul ka tirsan dowladda etoobiya ayaa ka hadlay heshiiskani iyadoona wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda ethoobiya mizungu aga oo la hadlay warbaahinta b b c-da gaar ahaana qeybta af amxaariga uu sheegay in heshiiska etoobiya ay la gashay somalilan ay qeyb uu ka yahay qodob tilmaamaya in dowladda etoobiya ay aqoonsato eh, somalilan ama madax banaanida somalilan in ay etoobiya aqoonsato qodob ka mid a heshiiskaasi in uu dhigayo ayuu sheegay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ethoobiya balse ma uusan cadeynin xilliga ay go-aankaasi ay dowladda ethoobiya ay qaadan doonto sidoo kale kulan ay xalay yeesheen golaha wadatashiga qaranka soomaaliya ayaa waxaa laga soo saaray go-aamo adag oo ka dhana heshiiskaasi iyadoona kulankan oo ay si wadajira ah uga qaybgaleen ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ku-xigeenkiisa madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kale hogaamiye goboleedada dalka ay dowlad goboleedada dalka hogaamiyaashooda ka jira ay si wadajira ah uga soo saareen go-aamo ay ka mid yihiin in golaha tashiga qaran uu si cad uga soo horjeedo xadgudubka itoobiya ee gobonnimada iyo midnimada dalka iyo dadka soomaaliyeedba goluhu waxa uu si buuxda u ayidaya ayaa layidhi mowqifka iyo qaraarka xukuumadda federaalk soomaaliya ay arinkan ka qaadatay iyo xeerka uu soo saaray baarlamaanka federaalk soomaaliya ee burinta waxaa lagu tilmaamay is-afgarad dhexmaray maamulka somalilan iyo dowladda itoobiya goluhu waxa uu xukuumadda federaalk soomaaliya si buuxda ugu garab siinayaa gudashada waajibkeeda dastuuriga ah ee ku aadan ilaalinta dhoorista gobonimada sharafka iyo midnimada dhuleed iyo dadeed ee dalkeena waxaa sidoo kale qodobka afraad ee kamid ah qodobada laga soo saaray kulankii golaha wadatashiga lagu yiri goluhu waxa uu ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba oo ay ugu horeeyaan dadka reer somalilan inay u midoobaan dhowrista gobonimada madaxbanaanida iyo midnimada qarannimada soomaaliyeed qodobka ugu dambeeya ayaa lagu yidhi ugu dambeyn goluhu waxa ugu baaqayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ururka midooda afrika ururka iskaashiga islaamka ururka jaamacadda carabta ururka igad ee e c iyo sidoo kale saaxiibada kale ee caalamka inay garab istaagaan xaqa soomaaliya ee ilaalinta gobonnimada iyo midnimadeeda dhuleed si waafaqsan shuruucda caalamiga ah ayaa lagu yidhi ama qodobka ugu dambeeya uu tilmaamayay go-aamadii soo baxay golaha wadatashiga qaran haddaba go-aankan ay somalilan eh, madaxdeeda ugu sareyso ay sheegeen in heshiis ay kula galeen ethoobiya heshiiskaas oo dhigaya in qeyb ka mid ah badda soomaaliya ee la siiyo ayaa waxaas adag uga soo horjeeda shacabka somalilan kuwaas oo tan iyo markii la sheegay in heshiiskaas afgaradka ah ka dhacay warbaahinta la hadleeyay iyaguna tilmaamayay in arinkaasi uusan ku matelin madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi waxay ku tilmaameen inuu yahay hogaamiye waqhtigiisa dhammaaday somalilanna kala geynaya saas ay tahayna in laiska qabto ayay ku baaqayaan meelo kala duwan oo somalilan gobolladeeda ka mid ah ayay dadkaasi dibadbaxyo ka dhigeen qaarkoodna warbaahinta kula hadleen dadka reer burco qaar ka mid ah codadkii laga soo qabtay ay arrintaasi ay ku diidayeen ayaan idiin soo gudbinayaa isagoo golayaal la tashan oo baarlamaan la tashan oo mucaarad la tashan oo shacabka somalilan waxba u sheegin inuu marba intuu iska dhoofo wuxuu doono uu sameeyo keligii waa arrin aad iyo aad u ayaandarro ah waxaan leeyahay dadkii reer somalilan waxa inugu dhacay waa wax innagu aan kasbannay iyo masiibo inugu habsatay weeyaan markaynu muuse bixi kala taageernay ee muuse bixi aynu iska qaban kari weynay marka uu dhammaystay shantiisii sano iminkana wax allaaliya wax hadhay reer somalilan wax allaaliya meel u fayooba oo u hadhay ma jirto markii guryihii iyo dantii guud iyo hargaysa iyo dhulkii iyo shacabkii oo dagaal la geliyoo la baabiiyey intiiba markii laga soo jeestay ee la siirogareeyey in baddii la iibiyo innagoo arkayna waxa xigtee uun dadka in laga dhigo human sperbat oo la keeno kelyahooda iyo jidhkooda bini'aadanka la iibiyo oo sharaagi dadka iibsada uu keeno unba hadhay waxa kaloo hadhayna ma jirto waxaa kaloo ayaan darro ah baarlamaanka somalilan iyo mucaaradka oo iyaguna daawanaya saa u eegaya waxaa kaloo ayaan darro aan leenahay xasan sheekh maxamuud arrinkaa inuu qayb ka yahay baan u arkaynaa baarlamaanka jamhuuriyadda somalilan madaxweynaha qaranku markuu yimaado ama waxay noqon doonaan kuwo ceeboobay ama waxay noqon doonaan kuwo booska ay fadhiyaan nagu matala heshiiskaasi waa heshiis ballaadhan ka fiirsi fara badan buu u baahan yahay sifadii lagu yaqaanay baarlamaanku maanta ha ka waantoobaan haddii boqolaal kunna duldhigaayo iyo yeelin meel heshiisa ah oo warqadda ku qorantay etoobiyaan baannu baddii siinay heshiiskaasi laakiin hadduu maalgashi noqdo sifo sharciya ha ku bixiyaan danaha qaranka iyagoo eegaya haddii faa'iido fara badan nugu jirto way soo dhowayna dadkana muuse ma laha waddanka dadkanaale iyo shacabkanaale ale waddanka mana aqbalayno wax dhacayana maaha markaa ma aqbalayno wax ka soconayaana ma jiraan kabca dekeddaa maanta la bixiyey etoobiya la siiyey halkii kabcada lagaga duulayey habcada lagaga duulaya xaramka ilahay lagaga duulayey ma aqbalayno wax ka soconayaana ma jiraan khalad tahay khalad war khayr qabaan sugayno war baasu sidoo musabbix warkaasoo ah gobolkiinnii ah dalkiinnii iyo dadkiinniiba wuxuu ku wareejiyey xabashi de annaga xabashida ma hablaayagaad u soo wadaa xabashi ma yeelayn mana ogolin dalkayagana ma leh waa ku dhimanaynaa adigana taa kaamaanu sugayne waxaanu islahayn caqliba u soo kordhaaye dee aqlaba kuuma soo kordhaaye xilka iska dhiib wax kuu hadhisaa kama jirtee xilka muuseo walaal wareeji oo habareer iska wareeji adoo ceebla xilka iska wareeji baarlamanka iyo guurtada waxaan leeyahay soomalilan ha qaadanina lacag imakee waddanka soo celiya baan idin leeyahay oo musabixii khilaafa ka saara waddanka ololahan uu geliyey ka saarayo iibkan uu iibinayo waddanka ha laga saaraan leeyahay musabixina ha la qabto ha la xukumaan leeyahay ha la qabtaan leeyahay dadka reer somalilan waxaan leeyahy war ka dhiidhiya oo diida oo hayeelina oo ka hanaaqa oo dhiig yeesha oo hadeelina ayaan leeyahay dadka reer somalilan waxaan leeyahay bannaanbax isugu soo baxa meel walba barnaambax ka bixiya etoobiya inaanay noo imin oo darkeenna imanin waa taasoo u aragtaan waxba inooma noola maanta gobolkii laascaanood siduu u go'ay iyo halkuu maray shacabka somalilan kamay hadlin lamay xisaabtamin lama weydiin oo lagama wada hadlin gobolkii laascaanood xaggee buu maray maantana haddii labaatan kilomitiroo saylaca uu gooyey dee in ay la xisaabtamaan shacabka somalilan ayaan anugu odhan lahaa marka kolley laascaanood iyo saylac berberana dhidhi walbaa leh de marka muuse biixi cabdi waxaan leeyahay ma saddex gobol unbaa gobollada somalilan saddexdaas baad xukumi se maxay baad lagugu ictiraafi doonaa weliba baarlamaanka nimanka baarlamaanka iyo nimanka mucaaradka inay ka hadlaan si degdega weliba sii ahaan nimanka eh, eh, eh, mucaaradka inay ka hadlaan iyo nimanka weliba baarlamaanka baarlamaanka inay ka hadlaan si ka wada fadhisa galabka saaco gudahood inay ka hadlaan baa doonina haddaa la wareejiyey waxaanu leenahay madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan wareejiyey waxaanu leenahay ma doonayno geeri baanu ka xignaa ma rabno baarlamankana waxaan leeyahay isaga ugu dhaqsaa badan le maanta ka fadhiista qaraar ka soo saara boqol iyo toddobaatan kun oo milyan oo gaalaabaad nagu soo daysay ma doonayno xilkana ka deg haddaad ilaahaaga taqanaad nin islaama tahay nooga deg xilkana li'annahu dalka soomaaliya soomaaliya soomaaliyaynu nahay soomaaliya haddii lagala carray maxaa etoobiya inoo geeyey xagala geel wax god la geliyo ka weyn berbera berberi wax god la geliyo go' lagu qaado ka weyn ayaa raggii hore yidhi wax suurtagala maaha dad cadow u ah soomaaliya iyo somalilan iyo dadka muslimkaaba ah in loo dhiibo dalkeennioo laydhaa baddiba maanta la siiye wax suurtagalaba maaha waxaannu yeelayna maaha boqol iyo soddon milyan oo gaalahay inay waddankayaga ay soo weerarto oo ay etoobiya ka dabaaldegaan boqol iyo soddon milyan oo gaalahay inay ka dabaaldegaan etoobiya oo awalba milyan milyanba dhakada naga saarna oo mabaanaa qaadi karay marka boqol iyo soddon milyan oo itoobiyaan oo gaalaa nalagu soo daayo dhaqankayagaa lumaya diintayagaa lumaysa dalkayagaa lumaya karaamadayagaa lumaysa wax kastaba oo lumaya dadkaas waa naqasifaya dadkaa yeeli mayno itoobiyaan maba qaadi karaynaba haddaannu nahay shacabka reer burxo ma ogolin wax itoobiya loo waxay ahaayeen qaar ka mid a ah shacabka reer burco oo aragtidooda ka dhiibanayay go-aankii uu madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi abiy axmed kula heshiiyey in uu qaato amaba uu heshiis afgarada kala gaaray in la siiyo qeyb kamid a ah badda soomaaliya haddaba heshiiskani ee eh, saameyn intelag ayuu keeni karaa soomaaliyan wadiiqooyin nooce ah ayuu u mari kartaa si ay etoobiya ula xisaabtanto waxaa su-aalahaas iyo kuwo kale ka jawaabaya ustaad abuukar oo arintani si gaara u eh, isha ugu hayay waxa uuna la falanqeynaya waryaheena farxaan xuseen cabdi eh, bismillahi raxmaan raxiim marka hore waan ku salaamaya adiga iyo guud ahaan dhegeystayaashaba sidaan ognahay ama la soconno kowdii bishii janary waxaa heshiis isku sheeg ay galeen waxaa loo yaqaano dowladda etoobiya iyo waxaa loo yaqaano maamul goboleedka somalilan waa arin soomaalida badax ku noqotay si guud ahaanba meel walba ay joogaan oo ayna uga hadal haayeen ilaa eh, markii barnaamijkan uu soo cusboonaaday ilaa hadda waana marxalad eh, ama arin aan laga filaynin inay ku dhaqaaqdo ama ay samayso dowladda etoobiya oo eh, oo awalba uu xiriirka kala dhexeeya soomaaliya oo caga badan ku taagneen tanna waxay noqonaysaa eh, ama waxay shidaal kusii shubaysaa arinta eh, eh, waxaa loo yaqaano ku taagneed awalboo jila ku taagneed ayay biyo kusii shubaysaa marka waa arin aad iyo aad u adag xalkeedana wuxuu malaynayaa inuu qaado doono wakti badan inuu qaado doono haddii aan dhinacya dhinacyada kale ama Eh, dhinacyada qusayso aysan fargelin ama waxa loo yaqaano xal eh, kagaarid aan looga helin dowladda etoobiya waa dawlad sanado badan jirtay wadamo badana daris la ah qaanuunka caalamka u yeelana ka mid ah maxaa keenay inay sidaan uga xadgudubto wadan dariskeeda ah oo markaasi xiriir kala dhexey faxano eh, aada umahadsan tahay sida aad ognahay dhowr bilood ka hor abiy ahmed mar uu ka hadlayay baarlamaanka etoobiya hortii hortoodu ka hadlayay wuxuu sheegay in uu dowladda etoobiya zamanka hadda la jiro aysan sii ahaan karin badla-aan ayna ku raadinayso ama ay isku dayayso inay hesho dad ha ku raadiso qaab eelad ah ama ha ku raadiso qaab xoog ah tanna waxaan dhigi karnaa waa uu labadii qaab uu sheegay abiy mid ka mid kamida ah waayo eh, waxaa loo yaqaana marka ama xoog ha noqoto ama xiilad ha noqotee in qaabkii ay eygi rabaa ay ku raadiyaan qoryu u sheegay marka waana waa arin mar ahaanteed markii loo fiiriyay international lowga ka hor imaanayso oo aanan sax ahayn diblomaasiyadda markii la fiiriy markii la fiiriyay dhaqanka urfiga eh, eh, dowladaha dariska aan aan ku habooneen marka waa arrin noqon karto dhibaato badan inay sababto keeni karta ayaan dhihi karnaa soomaaliya iyo etoobiya waa wadamo daris ah ciidamo ka socda etoobiyana waxay nabad ilaalin u joogaan soomaaliya marka waa wadamo aada isku dhexgalay haddii khilaafkaani sidaan uu kusii socdo soo lagama yaabo in isku socodka labada wadan uu saameeyo bulshada labadaasi gobolna ay markaasi xaaladooda ay kasii darto waxaan isleeyahay dabcan sida hadda shalay lagu sheegay dowladda federaalka soomaaliya weliba xukuumadda ra-isul waxay u yeertay ayaan maqlayay waxaa loo yaqaano safiirka u fadhiisa soomaaliya dowladda etoobiya iyadoo wada tashi kala yeelanayso arrimahan marka haddii mar safiirka eh, loo yeero waa dareemi kartaa inuu dhaawac jiro eh, diblomaasiyadeed inuu jiro marka waa aad bay dhibaato weyn ugu keeni kartaa oo aan weliba meesha ay ku dabay doonto xaalkeeda aan la ogaa karaynin hadda marka waa arrin eh, soo cosboonaatay geeska africa kasoo cosboonaatay madaxweynaha somalilan maxaa ku kalifay in xilligan wax umada soomaaliyeed oo dhan ay ka dhexeeyaan inuu heshiis kula gala etoobiya iyadoo la ogyahay in somalilan ilaa haatan ah, wax aqoonsi aysan helin in xaaladda gobolka uu maamulka ka yahayna dhinacyo badan xiisad ay kaga furan tahay eh, waxaan isleeyahay abi axmed eh, ande eh, muuse biixi maalmaha culays ayaa saarnaa oo ah culays siyaasadeed haddii ay noqonayso dhankan maamulkan ande nimankaan hadda maalmaha dagaalku kula jiriyo cisbi sheekh khaatuma haddii ay noqonayso nimankan puntland ama mulgoboleedkan puntland hadday noqonayso haddii ay noqonayso eh, waxa loo yaqaano eh, xal u raadinta barnaamijkan xal u raadinta oo hadda xalka ay ugu raadinayaan inay ixtiraaf helaan Eh, marka waa qofka markuu baadigoob yahay marxalad walba ama leel walba ay la gashay inuu la galo waa dantiisa ku jirto hase ahaatee su-aasha isweydiinta mudana ah eh, ogolaanshahan ama eh, inay etoobiya ictiraaf aan waansiinayna ay tiraahdo somalilan ma suurtagelaysaa oo wax xaqiiqa ma noqon karaan su la isweydiinaa taas ah xaqiiqa markii laga hadlana wax Eh, aqoonsiga kuma xirna inuu dal ku aqoonsado ee waxay ku xiran tahay in eh, waxaa loo yaqaan qaramada madoobe iyo dowladaha eh, adduunka ugu waaweyn inay ku aqoonsadaan marka waxaan isleeyahay ma ahan wax hadda maanta keligeed etoobiya ay aqoonsanayso ayaa badeeda ugu saxiixay wax isku dhigmi karo isqaadan kara ma ahan haba yaraatee mana mana isbarbarig ma lagu samayn karo sida aan isleeyahay shacabka somalilan waad aragtay sida ay arintaasi ugu dhiidhiyeen madaxweynaha maamulka somalilanna muddaxileedkiisa waa uu dhammaadayo mucaaradkii ayaa xiisada markaasi cerka iskusii shareerta udhexaysa isaga iyo mucaaradka marka markaad fiirisid xaaladda sidee kula socotaa maxaa la gudboon dowladda soomaaliya eh, waa aragnaa sax waaye shacabku waan aragnaa eh, marxaladii ugu dambeysay marayaan eh, waxaa waaye waxaan ognahay midda hadda ka taagan somaliland waxaa tusaale loogu soo qaadi karaa dowladii dhexe xilligii ay jirtay sagaashan iyo kowdii ilaa wixii ka horeeyey tobankii sano ay ku jirtay iskadab wareega waxa waaye waa haddii xaaladan hadda aan somaliland ay ku sugan tahay aan laga gaarin oo aan muuse ama usan ama u bixinin waxay u badan tahay eh, dadka inta badan ka faalloodana ay sheegayaan in ay waxaa loo yaqaana meel xun ku dambaynayso oo marxalad kaleo hadda aan taagnayn ay geli doonto oo weliba dagaalla sukeeya inay ka qarxaan ay u badan tahay tan iyo markii heshiiskiisa u dhacay ee eh, etoobiya iyo somalilan u dhexeeyey dowladda federaalka jawaab kulol ayaa ka bixisay madaxda wadamada ee qaarkoodna way wada hadleen sida madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha dalka masar masarna waa la ogyahay xiriirka etoobiya iyo halka uu marayo marka maxaa soo cusboonaan karaa eh, waa waa arrin taagan oo aan u adkaanayso eh, kana soo cusboonaanaysa geeska africa Eh, waxaa loo yaqaano sida eh, aan ognahay masar iyo ethoobiya xiriirkooda m ma maaga badneen ayaga naftooda walow isku haysteen webiga isku haysteen iyo bixireenka eh, waxaa loo yaqaano soomaaliyana hadda tan ay tahay oo ayagana isku haystaan xagga badda waxaa loo yaqaano soomaaliya waxay isku day waa inay isku daydaa wado walba ay ku raadinayso sidii heshiiskaas ay ugu samayn lahayd inuusan waxba kamajiraan yahay dowladdana way ku dhawaaqday way sheegtay walow ay dadka qaar sheegayaan inaysan ku qaabkii la rabay aysan u dhigin hadalkeeda dowladda oo la rabay inay jawaab weliba aad u adag ay ka bixiso walow hadda hadalladeeda ay muujinayso inay diblomaasiyadda weliba ilaalinayso dowladda soomaaliya marka eh, waa arrin aad u adag eh, una baahan in la gorfeeyo halkeeda iyo meesha ay ugu dambeynta saldhiga doonto ustaad abubakar ayuu kaasi ahaa oo falanqeynayay eh, xiriirka soomaaliya iyo ethoobiya oo sii adkaanaya iyo sidoo kale tallaabooyinka soomaaliya u bannaan in ay qaado gaar ahaan dhanka diblomaasiyadda waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idin kaga imaanaya markaan akhbaaraadka dibadda kooda ugu waaweyn haddii aan eegno warka ugu weyn ee caalamkoo idil waa dilka hogaamiye ku-xigeenkii kooxda xamaas ee lagu geystay magaalada beyruud ee caasimadda wadankaasi lubnaan iyadoona arrintaasi ay hadalaheyn badan ay ka dhalatay saalax al ururi oo ahaa hogaamiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda ee kooxda xamaas ayaa lagu dilay weerar ka dhacay magaalada beyruud ee caasimada wadankaasi lubnaan iyadoona la sheegay in weerarkaasi loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano waxaana uu ka dhacay koonfurta magaalada beyruud waxaana lagu eedeynayaa weerarkaasi in israa ay ka dambeysay dowladda lubnaan oo war soo saartay waxa ay sheegtay in ay si weyn weerarkaas ugu eedeynayaan israel sidoo kalena waxa ay ka dalbadeen xisbullah in aysan bixinin jawaab deg deg ah sidoo kale hogaamiyaasha galbeedka intooda badan ayaa ka walaacsan in xaaladdu ay ka sii dari karto iyagoona qaarkood sheegay in israel ay ka dalbanayaan in xaaladda aysan uga sii darin madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo sheegay in khadka taleefonka uu kula hadlay mas-uuliyiin uu ku jiro eh, beni cantis ayaa waxa uu sheegay in uu kala hadlay in aysan xaaladu aysan sii kordhin waxaana uu sidoo kale uu dalbaday in eh, isra-el eh, tallaabooyinka ay qaadayso ay yareyso isra-el haatan kama hadlin mana ma sheeganin mana beeninin inay ku lug leedahay dilka saalax al ururi oo ahaa madaxii waa ku-xigeenka madaxii siyaasadda ee kooxda xamaas waxaana sargaalkan sare ee kooxda xamaas ka tirsan lala diilay ilaa iyo lix kale oo la sheegay in iyagana ay ka tirsanaayeen mas-uuliyiinta kooxda xamaas lubnaan dowladeeda waxa ay sheegaysaa inaysan shaki uga jirin in israel weerarkaasi iyadu ay ka dambeysay balse kooxda xamaas ayay dhankeeda ka codsanaysa in aysan tallaab deg deg ah oo arinta waa iraadii kooxda xisbullah ee ka dagaalanta gudaha wadankaasi lubnaan intiisa badanna maamusho ay ka dalbatay in iyadana isxakameyso saalax al ururi waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ugu sareysa marka la eego hogaanka xamaas wuxuuna ahaa hormuudka xagga siyaasadda iyo milatarigaba ninkan oo konton iyo toddoba sano jir ah wuxuu ahaa ku-xigeenka madaxa xamaas ee xafiiska siyaasadda wuxuuna gacan ka geystay aas-aaska garabka milatari ee kooxdaasi ee al qasaam la yiraahdo wuxuu aada ugu lug lahaa E, arimaha milatariga ee kooxda xamaas waxaa lagu dilay qarax ka dhacay deegaanka koonfurta beyruud ku yaala ee daahiyah la waxaana uu ahaa weerar si weyn lagu eedeynayo in israel ay ka dambeyso saalax ayaa xamaas ku biiray sanadku markuu ah kunsagaalboqolsideetaniyotoobadii waxuuna gacan ka geystay e, joogitaanka milatariga kooxda ee daanta galbeed waxa uu ka mid ahaa saraakiisha xamaas ee aadka ugu dhow iiraan iyo sidoo kale kooxda ay iiraan taageerto ee xisbullah ee fadhigeedu yahay wadanka lubnaan muddo ayuu ku xirnaa xabsiyada israael kadib markii la soo daayay waxa uu dhexdhexaadiyey ama dhexdhexaadiyi uu ka ahaa heshiis lagu sii daayay ilaa iyo kun maxaabiis oo falastiiniyiin ah oo lagu badashay sii deynta sargaalka eh, ama sargaal israa'iili ahaa oo lagu magacaabi jiray gilad shalit kaasoo la sii daayay sanadka markuu ahaa laba kun taariikhdu markay ahayd toddobiyolaaatankii oktoobar sanadkii hore ciidamada israel ayaa burburiyey gurigii uu ku lahaa daanta galbeed gaar ahaana magaalada uu kasoo jeedo ee aruura yiraahdo meel u dhow ramallah waxaana ninkan uu ku noolaa wadanka lubnaan ka hor inta aan la dilin warbaahinta lubnaan ayaana ku warantay in lagu dilay daqeyn dhanka cirka ah oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka fuliyeen xafiiska xamaas ee koonfurta beyruud ee gaar ahaana magaalada daniyah la yiraahdo waxaana lala dilay lix kale oo la sheegay in iyagana ay ka tirsanaayeen mas-uuliyiinta kooxda xamaas waxaana dilkani loo arkaa in uu yahay mid sare usii qaadi kara eh, xiisadii gobolka taagneed iyadoona ay suuragal tahay in markani kooxda xisbullah ay si toosa ah ugu biirto dagaalka ee eh, ka soconaya magaalada khaza maadaama israael ay halkaasi ay ka wado dagaal lagu sheegay inuu yahay isirsifeen waxaa sidoo kale jirta in mas ugu sareysa wadanka lubnaan ay sheegayaan in ay keliya ku qanci karaan in israel ay joojiso dagaalka ay ka wado amaba dhibaatooyinka ka geysanayso gudaha lubnaan iyo sidoo kale weerarka ay ka wado magaalada khaza si xaalada loo dejiyo balse haddii arrimahaasoo idil ay sii socdaan waxa ay sheegayaan mas-uuliyiinta lubnaan gaar ahaana wasiirka arrimaha dibadda in xaalku uu sii dari doono oo uu sii cakarmi doono markan dhankii xubnaha haddii aan eegnana waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada calaykum wa wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatan ka sac qormooyinkai sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibrahim cali iyo weliba ifrax xamed waayo ifrax waxaanu ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatan ka sac ee aadkii loo hadlaayay waa tahay cabdirashiid ow dhanka iyo hadalheynta haddii aan ku hormarno horumarno saakay gebi ahaanba magaalada muqdisho waxaa ka socda dibadbax looga soo horjeedo damaca etoobiya ay ku dooneysay in ay kula wareegto amaba heshiiska ay ku gaareen muuse biixi iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed dadka ayaa iskugu soo baxay daljirka daahsoon waxaa ku jira siyaasiyiin gudoomiyaha gobolka banaadir iyo shacab tiro badan wadooyinka muqdisho ayaana saaka xirnaa dadkuna waxa ay ka dhiidhiinayaan hadalkii dhowaan kasoo yeeray etoobiya Eh, waxaynu ognahay in shalay eh, labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ay kulan ku yeesheen magaalada muqdisho kulankaasina ujeedkiisa ahaa in laga dhiidhiyo mhm. eh, arinta ku saabsan in badeena soomaaliya la mhm. siiyo dowlada ah. ethoobiya mhm. markaynu eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad dheeriya uu jeediyey waxaana uu khudbadaasi uu kaga hadlay in taaka kamid ah dhulkeena soomaaliya ama cirka ha noqdo ama badda ha noqdo aysan ethoobiya aysan qaadan doonin sidoo kaleetana markaynu eegno xaaladu hadda way kasii daraysaa eh, magaalada muqdisho shacabka ugu badan ayaa isugu soo baxay halkaasina waxay ka dhiidhinayaan in badda soomaaliya ay qaadato etoobiya etoobiya sharci dare ayay ku tahay ayaa leeyahay haddii ay qaataan eh, badda eh, somalilan ee u sixiday haddaba shacabka magaalada hargeysa ku suganee somalilan qudhood xataa way ka dhiidiyeen waxayna shaac ka qaadeen kuwa ugu badan waxay taagan yihiin arrintan ma yeeli doono oo etoobiya badeena ma qaadan karto ayay leeyihin aaday uga soo horjeesteen aad iyo aad marka eh, magaalada muqdisho banaabaxyadii ugu badnaa mas-uuliyiinta qof waliba shacab ha noqdo ama mas-uul ha noqdo waa uu ka dhiidhiyay sidoo kaleetana markaynu egno midooda yurub waxay ka hadleen eh, xadgudubka dowladda etoobiya eh, dabcan ay ku hayso soomaaliya marka war qoraal ah oo kasoo baxay ururka midooda yurub waxaa lagu yiri waxaa lagu wargelinayaa eh, muhiimada ay leedahay in la ixtiraamo midnimada mhm. madax banaanida iyo weliba wadajirka dowlada ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadoo eh, la raacayo dastuurka u yaala soomaaliya mm-hmm. axdiga midooda africa iyo weliba aqaanimada midoobee tani waxa ay far tahay nabadda ay weliba xasiloonida gobolka geeska africa oo dhan marka way dhiidhiyeen oo waxay taagiyihiin arrintan ma noqon karto marka etoobiya waxaa leeyahy arrintan waa inay si deg deg ah ay ugu laabtaan waayahay dhanka kaleetana hadalhaynta kale jirta haddiinu eegnana tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir ayaa meel xiisa badan maraya waxaa aada loo hadlayaa xudulka maamulka galmudug oo kambaaga cajiiba ama soo laabasho cajiiba oo ku sameeyay xulka maamulka jubbaland laba gool ayaa laga hormaray kadibna saddex gool ay ugu bedeleen marka eh, xulka maamulka galmudug sanadkan waxay kamid yihiin kuwa looga cabsanayo inay ku guuleysan karayaan koobka aad iyo aad marka eh, arki doonaa weli tartanku waa laba kulan ayaa la ciyaaray galmudug afar dhibcood ay leedahay halka saddex dhibcood ay leedahay xulka maamulka gobolka banaadir oo sanadkan iyaguna doonaya inay tartankan ay difaacdaan hadalheynta ayaan intaan kusoo gabagabeynana dhegeystayaal markan dhanka iyo weliba qormooyinka waa tahay cabdirashiid oo qormada ugu horreysa dhankayga iska jir ciqaabta aanan la dareemin nin ayaa u yimid xasan albasri markaas ayuu ku yidhi waxa aan maqlay in dembi walba ciqaab leeyahay anna in badan ayaan alle ku caasiyey imana ciqaabin waxa ugu jawaabay xasan albasri wiilkaygiio waa kuu ciqaabay alleh balse adiga ayaanan ogeyn waxa uu yidhi wiilkii sidee waxa uu ugu jawaabay miyuusan kaa qaadin macaanka cibaadadiisa maalmo aadan qur-aanka akhrin miyaysan ku soo marin miyaanan laga xarimin salaatuleylka adigoo weliba dhafray miyuusan xuskiisa carabkaaga ka mamnuucin miyuusan kugu imtixaanin jacaylka xoolaha sharafta iyo caannimada miyaadan culays ku dareemin dhagaysiga kayrka miyuusan kuu fududaynin xanta iyo isku dirka iyo beenta miyuusan aakhiro ku ilowsiinin adduunyadana hamigaaga ka dhigin miyaysan ku soo marin xilliyada khayrka sida ramadaanka lixda shawaal tobanka dilxaja oo laguma waafajin weyn inaad uga faa'iidaysatid sidii ugu habboonayd qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey ciqaabta caadiga ah ee ku dhacda hantida caruurta caafimaadka waa wax la dareemi karo oo sahlan midda aan la dareemin oo qalbiga ku dhacda qormadan ayaa waxaan ka soo xiginay qof baraha bulshada kusoo gala maymuuna sheekh odowa ugu dambeyntiina qurmada ugu dambeysa dhankeyga waa sheeko cajiib ah waxaa la sheegay in malaaigta nabi aadan ay weydiisay inuu jecelyahay xaawa si deg deg ah ayuu ugu jawaabay haa aad yaad u jeclahay xaawa balse markii xaawo weydiiyeen inay jeceshahay nebi aadan iyo in kale waxay ku jawaabtay maya ma jeceli iyadoo sidaa ku jawaabtay haddana qalbigeeda waxaa ka buuxay jaceyl xadaafa ay u qabto nebi aadan markii nebi aadan iyo weliba xaawo adduunka la keenay ay kala lumeen nebi aadan wuxuu bilaabay baadigoob isaga oo maalinkii xaawo raadin jiray habeenkiina iska siixan jiray halka ay xaawo habeenii maalin ay raadin jirtay nebi aadan baadigoob dheer kadib markay kulmeen ayuu nebi aadan u sheegay inuu iyada u xiisay oo maalin walba u raadin jiray xaawa iyadana waxay tidhi anigu kuma raadin jirin ee adiga ayaan ku sugayay si aad ii hesho haddaba haweenka badanah rabitaankooda weliba jaceylkooda ma soo bandhigaan lagamana yaabo in wax qalbiga ku jira ay si saxa ah kugu waranto iyadoona sheekada sidaa lagu soo gabagabeeyay haddaba sheekadan xisaab badan waxaynu kasoo xignay khubaraha bulshada kusoo gala maxamed cabshir guud ahaana waa naga intaa xubintii bandhiga warbaahinta bulshada waa cabdirashiid iyo ifraax ifraaxo idinleh nabadgelyo waxaad dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye saacaddu waa kow iyo tobankii baraqnimo oo qadar hal daqiiqa ah dhiman aan dib idiin xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ogaal ku jira wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadashay ama mas-uul ka tirsan uu ka hadlay eh, heshiiska is-afgaradka ee dhex maray somalilan iyo etoobiya wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya oo la hadlay warbaahinta b b c-da gaar ahaana qaybta afka amxaariga ah ayaa waxa uu sheegay in aqoonsiga somalilan waa in somalilan inay aqoonsadaan ay ku jirtay eh, heshiiska qodob ka mid ah waxaana uu sheegay in ay sidoo kale somalilan iyo dhinacyo badan ay kala shaqayn doonaan muuse biixi cabdi ayaa maalin ka hor magaalada adis ababa waxa uu ku saxeexay heshiis is-afgarad ah oo dhex maray somalilan iyo etoobiya kaas oo qayb ka mid ah badda soomaaliya lagu siinayay etoobiya mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka ayaa wali waxa ay wadaan ama waxa ay wadaan dadaalo diblomaasiyadeed oo looga jawaabayo tallaabadii ee heshiiska ay kula gashay somalilan madaxweyne eh, xasan sheekh maxamuud ayaa wada hadlo dhanka taleefonka waxa uu la yeeshay hogaamiyaasha wadamada qatar iyo masar isagoona kala hadlay sii xoojinta xiriirka eh, dalalkaasi ay la leeyihiin soomaaliya iyo sidoo kale sidii arrintan ay uga garab istaagi lahaayeen sidoo kale wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha wadanka kenya william ruto kulankaas oo looga hadlay eh, sii xoojinta xiriirka labada dal iyo sidoo kale sidii ay soomaaliya uga taageeri lahayen ayayna xiisida ka taagan geeska golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya ayaa dhankooda waxa ay sheegeen inay aad uga xun yihiin tillaabada ay qaaday somalilan heshiiska kula gashay etoobiya waxaana kulan xalay ay yeesheen golaha laga soo saaray warmartiyeed lagu cambaaraynaya tillaabadaasi sidoo kalena lagu taageerayo go-aankii baarlamaanka soomaaliya ay shalay waxba kamjiraan ay ku tilmaameen heshiiskaasi welina waxaa socda dadaalada lagu cambaaraynayo arintaasi bannaanbax xoogan ayaana la filayaa in magaalada tan muqdisho uu ka dhaco maanta kaas oo haatanba qabanqaabadiisa ay socoto waxaana banaanbaxa looga soo horjeedaa go-aankii e, dowladda etoobiya heshiiska ay kula gashay somalilan heshiiskaas oo dhigayay in qayb ka mid ah badda soomaaliya la siiyo itoobiya israa'ilna waxaa la sheegayaa in ay ka dambeysay dilka mid ka mid a ah hogaamiyaasha ugu sarreeya kooxda xamaas dilkaas oo ka dhacay magaalada beyruud ee caasimadda waddankaasi lubnaan ku-xigeenkii madaxa siyaasadda ee kooxda xamaas ayaa lagu dilay duqeymo la sheegay inay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee israa'iil waxaana arintaasi si carala uga hadlay dowladda waddankaasi lubnaan oo sheegtay in israa'il looga fadhiyo in arintaasi ay jawaab ay ka bixiso sidoo kale lubnaan waxa ay ka dalbatay kooxda xisbullah oo awood xoogan ku leh wadankaasi inaysan wax tallaabo ah aysan qaadin iyadoona israa'iil ay lubnaan ay ka dalbatay inay joojiso dagaalka ay ka wado lubnaan iyo sidoo kale khaza si arintani xal loogu helo sidoo kale hogaamiyaasha galbeedka qaarkood ayaa soo jeediyey in israa'iil xaalka ay xakamayso oo aysan faraha ka bixin iyadoona eh, si weyn loo hadlhayo in kooxda xisbullah ay toos ugu biiri doonto dagaalka ka dhanka ah kooxda amaba eh, ciidamada yuhuudda waxaana sidoo kale jira in arrintani ay keentay hadalhayn aad u ballaaran tirada dhimashada dhulgariirkii ku dhuftay waddanka jabaan ayaa kordhay iyadoona la sheegayo in dadka haatan ay kor u dhaafayaan lixdan qof dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa toddoba dhibic lix cabirka dhulgariyada ayaa ku dhuftay qeybo ka mid ah waddankaasi jabaan iyadoona la sheegay roobab xoogan oo wadankaasi ka da'ay in ay burbur xoogan u geysteen dhismooyinka dowladda ayaana wado gargaar ay u fidinayso dadka ay dhibaatooyinka ay ka soo gaareen mashaqooyinkaasi kuwaas oo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira idaacadda kulmi magaalada muqdisho idinkaga imaanaya dhegaysanaysaan markan dhankii xubnaha haddii aan dib ugu laabano waxaad ku soo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalemaanay war ma haysaane ayaantan waa tii horrema ducaysanaysay naw war duco way soo dhaaftay dhulkanna waxay rabaan xoog inay ku qaataan rabbin laale rasuulaan laale awliyaan laale ambiyaan laale iyo erena warmaday warma islaabi axmed wuxuu yidhi aweyba ahaa etobiyan widmate anigara laa beherley hunate suldaanka warmada hargisayim hadda kahor wuxuu ku ducaeyey laftinagaa dhulkinagaa cirkinagaa iyo badinagaa war isu maagan isnoojiyoytama wala dhombaha nagni yelea war hana in qumaynaqa maxaa loo dhihi waaye warwar mahaysaana dhaantadii abi axmed muuseo ka jawaabay wuxuu yidhi arligeennan itoobiya ee amniga inagoo dhalano waan ilaashanaynaa war inagu abasiini baan isku nahay tiyarunkuweeley aryaadhahatanu heesii hadal wees la soo dhaaftay muuse biixi cad kamida mida somalilan u saxiixay abi axmed soomaali meel kastoo joogtana intii waxgarata caray biq la dhaheen shacabka somalilanna mugaan fiirsadhay qaybu muusey la safneedoo itoobiya dhul buurkaanya laga kareeye axaad ka rabtiinay dhahayeen qaarna waxay dhahayeen dadaan ilaahayba bad siinaa muuse rabaa inuu baddaanya siiyo hadda wariya dhammaantii saxiixa abi axmed iyo muuse biixi waxaa hore looga yidhi nimaan saafaara haasiide mahaysalka dhigtaan suuga niman saafaara haasiide mahaysalka dhigtaan suuga war kalemaanay haddaan bootayo soomaalidu damiir bay lahaa waxaan dhihi lahaa biyihii iyo kalluunkan abii bila ku taamayey inuu bililiqaystayo hadduu boob ku raba sayla booto orama weeyo walaan beeni soconayne baadilkiyo haddaysnaan dulmiga badan ka waantoobin in kastoo hor la isugu birdhigay waysa sii barane bamba culus hadaan weyne iyo baaba iyo kaare bakoorada in layskaga celshaa waa bannaan tahay warbislo waa runtaaye waddan bilcilo aadmigu u bogay oo badaha laba isbalayso xoolo badanna leh baylaxmaaho looma bigi karo war booto bushimoolka sheeganka gudubtay birtallika asareelankii badaaniyo inay berigaana beek weydiiye qaran waliba langalay qarankani eh. be ma aha eh. dhulkayguna boob ma galo eh. badayduna badayduna ii ma aha aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi how laguma ballamin bilaash bad lagu bixi maayo been laguma ballamin bilaash bad lagu bixi maayo been war cabdulla waxaa la yidhi baaqa shalay laga maqliyo baa ka soo yeedhay barbarka kale haddii loo fasiro beenta odayaasha bilow fiican weeye iyo go'aan baahi loo qabaye bahbah iyo haddaan kala ahayn beele iyo reero boggaa laga midoobo dadkii waa baraarugay ha yeeshee barwaaqada jirtoon ugu boqoolayno iyo baabka loo aadayaan ii bislayn weliye barqa kulul itoobiya markuu booqasho u aaday bahdilkiio siday ula dhaqmeen biixi lala yaab warbislo waxaa kaloo la yidhi dunida baaqaanu diray hadaanay jawaab ka bixin bilaa waxa dhiigaliyo warbashiiro waxaad ka tagtay eh. haddii lagu yidhi badrool eh. badan baa halkaa ku jira eh. biyahan iga iska leh war adiguna waxaad ka tagtay badayduna badayduna ma ahan war beenbeentaas waxba ku heli mayse madaxweyne xasan sheekh baarlamaanka soomaaliya uu la hadlay wuxuuna ka sheekeeyey taariikhda etoobiya iyo dhaqankeeda wuxuuna yidhi eritereyo hadda kahor heshiis la gashay taariikhdooda waa la ogyahay heshiiskaas dhibka ay ka mareen iyo wixii ka raacay iyo xorriyaddooda dhibka ay ka mareen somalilan mar uu taariikhdeeda ka sheekeeyeyna wuxuu yidhi waagii gumaystaha ingiriisku uu haystay odayaashii xilligaas waxay ingiriiska kula heshiiyeen inaysan gabarh ajnebiyu ku dhali karin ciidda somalilan taasina ingiriiska waxay ku kaliftay gabadhii uur yeelataa inay ku soo dhasho dalkooda sababtoo ah odayaashii xilligaa waxay diidayeen in dhulkooda ilmaha gumaystuhu ku dhashaan oy xuquuq ku yeeshaan haddii heshiiskaasna maqaaraa lagu qorayo wax qarsoon maahan umahasugu ahri waa xowlo indhacadayna warwarka iyo dhexgelina madaxweynuhu isagoo khudbadiisa sii wada wuxuu yidhi eh. odayaashii somalilan ee xilligaas hadday maanta maqli lahaayeen heshiiska dhex maray muuse iyo abiy axmed eh. qaraxan bay u dhima lahaayeenoo wadnaha istaagi lahaayo maba noolaadeen laakiin weli haddana dad damiirkoodu nool yahay yaa ku sugan somalilan wuxuuna intaa madaxweynuhu sii raaciyey etoobiya eh. somalilan aqoonsi ma sii karto umana hayso wax ay u tari kartoon dhibaato ahayna ma jirto innagaa walaalo ah oo dad iyo dalba naga dhexeeya wixiina dhex maray oon kala tabanaynana waa ka heshiin karnaa laakiin taaka dhulkeenna ka mid ah qof inuu bixiyo awood u lihi ma jiro sidoo kalena qof inuu qaato awood u lihi ma jiro sababtoo ah dhulka innaga kaliyuhu ma lihina waxaa leh jiilalka dambe ee dhala doonee soo socda war xaaladu waxay maraysaa adoon door raacin weli intuu ku dumay habeen mujadidu shakaaga iman oo aan garanayn daba badwayn dalaq lama yidhaahdii war waxaa kaloo layidhi waaqlow marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdin waysla dersaani aryaadhaha idinkoon isdaalin waxaa doontaan wedi kara nin la doortayoo mudan war cabdulla abi axmed warkaas ka yeeli maayee waxay ka maraysaa badwayn bay doonidu ila sii durkaysaa halka malab laygu daad raadiyey waa baddaadee war bislow muusabixi waxay ka maraysaa bad baan galay callaylehe bad baan galay iyo ceel gumbaacoon bartanka u fadhiiste war muusabixi ihtiraafaan u qaylinayee haddaan galay qaaba qowseen yeeray badda mawjadale nin bilaa daray yeree biyaha baabah baan ka dhigay inuu baadan yahay baxar ku jiro waa midaanu bixin warkalamaanay war ma haysaaniine wasiirihii wasiirada go'aan baa ka soo baxay ma gurma degdega bay doorashada buntland dib loo dhigay miyay dhaheen war dastuurka ala dhammaystiro miyay dhaheen yaya furuntaan gelaynaa qaar yidhaah ma laga waayo waalmayana ixtiraafeen war weligii warkama dhexaradhin sidaa waalan tihiine xukuumadda farxaan maxamed shimcaale oo akhriya go'aanka golaha wasiirada ka soo baxay wuxuu yidhi golaha wasiiradu markay arkeen qodobka dastuurka golaha wasiiradu markay arkeen xeerarka caalamiga golaha wasiiradu markay arkeen sharciga qaramada midoobey golaha xukuumaddu markay arkeen jaatarka midooga afrika golaha xukuumaddu markay arkeen ka jaamacadda carabta golaha xukuumaddu markay arkeen xeerka ekad ku dhisan tahay golaha xukuumaddu markay arkeen sharciga ururka islaamka golaha wasiiradu waxay garawsadeen in etoobiya kusoo xadgudubtay jiritaanka soomaaliya iyo madax banaanideedaba xeerarkaasoo waxay qabaan midnimada soomaaliya jiritaankeeda inaanay cidi taaban karin etoobiyana safiirka noo sheegaa degdeg waanu uga yimaadaa hayehe haddou diido miis iska joogo ka warranhe war cabdilla warkaa iga dhex galan ra-isul hadlayna wuxuu yidhi taaka dhulka soomaaliya ka ma jirto cid bixin kartaa madaxweynuna sidaasi leeg taaka lama bixin karuu yidhi mucaaradkana nin hadlay wuxuu taakal lama bixin karo xataa afooyanka shabaab hodle wuuu yidhi taakal lama bixin karo marka bow waxaan la yaabanahay hadda dhulka ayaa taakeeyey war bashiiro adi waran hayle tirada abirka taakika bilaawdaas waaniya walaweynay been baa isku sheegteene ma madaxweynaha qaranka muuse biixi xidiid ayaa taaka dhula bixin waayey wixiinu ile waa faragelini warbow hadda saylaaf ale kuma jidhamiya ma ka dhabayseen war bashiiro buntland doorashadii ay ku mashquulsan tahay ilaa hadda taaka lama dhiibi kara inta tiri ka mid maaha waaryaaraheen waa joogaa maxaa etoobiya ugu diidaysaan warwaaqlow bilaasha adan jirjirkaajiyaasomaa ah. shalay gelinkii dambuwalaayka dambooyi ilaa hatilikirooga badda sayda jiinja miroogsida qorto xid ya meelkinyaale ya taabaata war intaa doorashada puntland iyo ciyaaraha maamul goboleedyada aad ku mashquulsanaedeen ayaa muuse iyo abiy axmed kala saxiixdeen war farxaanoo anigu inta kalena ma yaabaniye waxaan la yaabanahay nabadiyo nolol inay muuse biixi eedayso sababtoo ah lix dekadood bay siiyeen muusena hal dekad buu bixiyey war muuse biixi bilaash baa loo handadayahay urumada hargeysa joogtaa ku filan haddii xaalku xumaado marka inuu iska sasaba xaqu uu oromadu intay hargeysa qabsahaysa muxuu sidii sacuudiga warqada ugu samay waaye wasiirka arrimaha gudaha somalilan mujaahid maxamed kaahin oo difaacaya mujaahid muuse biixi wuxuu yidhi dowladda soomaaliya waxay ka baxday heshiiskii aan jabuuti ku kala saxeexannay sababtoo ah qodobadiisa waxaa ka mid ahaa erayada xanafta leh oo labada dad sii kala fogaynaya inaan la isticmaalin haddana dhammaantood afkay furteen oo kale maysan harin warbaadmataaka lama biin karuka carooday naw wartaakada miyaa nala leedin haddaan doonno tallaabaana bixinaynaa aryaadhaha idinkoo waxba isdaalin waxaa la yidhi inibsahaya arligo inkaaran mala aamiina inibsahaya arligo ebera mala aamiina now al cabdulla waxaan lagu fududaan maanu iibina waanu karaynay urbow damaca etoobiya waa qaybi xukuna waxaan maqli jiray ninkii kala saad laho ninkii kala sooc wado ninkii si xunu fakaro eh hadday taladii ku seegto sidaad moodaysay maahe war hooy soomaaliya madaxweynaha baarlamaanka ka hor qaaday aryaa calaa kulli xaal soomaali ishuri maysa waxaan leehay dhulkaagu waa lama huraane ku dhaqo ku dhiso ku dhimo dhulkaagu waa lama huraane war waxaan maqli jiray qofkay dhalashadiisu soomaali dhaba runa oy dhiigle tahayo yaa dhisayo yaaduga dhuuman dalkaaga yaa dhursugayo yaa kaa xiga dhaxalkiisa war madasmaabadhal inaan wali dheegi jiray sabansabankii intahaanta qabadaa qaar ka sara badan yahay taakana qabyada tahay teyqaloola tahayo wayno qori afkii warwalla weynay dagaal baa hurinaysaane eh halkaa ka hadlaysaanna wax shaqaa kuma lihidine somalilanna waa qaran madax bannaanoo iskii u taagane ma idin maqal haddaad dhagaleedihiin dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa arya waaqlow adigoon xabbad isxiijin waxaa ka hor la yidhi soomaaliya soomaali baale waxaa dhegaysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaanna barnaamijkii ogaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo intaan barnaamij midkaan lamida ah ku kulmi doonno sidaasii nabadgelyo

naftaydi wadaago waxadkiinamaa furin haddana talo wareege waya aragnimalaanayba waya wariyo wadaaq baan nabtaydii wadaago wacadkiina maa qurin haddana talow wareegte waya aragnimalaarayba iyo shimbiri war isumahaya way aragnimalaanayba wadaamihii bay la go'ay widaartay karkaaradii wadaamihii bay la go'ay waydaartay karkaaradii aa xayrkii ma wayday wadii qaabilumise wacadkiina maan furin haddana talo wareeje jacaylkii ma wayday wadiiqa ilumise wacadkiina maan furin haddana kalow wareegte waya aragnimalaanayba